alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi wman ihtadaa bihudaa wabacd qaala almualif raximah اllah wاlmuصaxafu wahuwa tagyiiru lafdi aw macnan wataarata yaqacu fi lmatni wataarata yaqacu fi lisnaadi wa fiihi tasaaniif wاlmukhtalafu whuwa an yaأtiya xadiiثaani mutacaariضaani fi اlmacnى an yaأtiya xadiiثaani mutacaariضaani fi اlmacnى ظaahirا fayuwafaqu baynahuma aw yurajaxu axaduhuma calى اlآkhar wاlmusalsalu wahuwa ma tataabaca rijaalu isnaadihi calى صifaة aw xaalة waqala fiihi aلصaxiix waxaa inoogu dambeeyey darsigeennii tafkirada mustalaxa caaliga iyo naasilka waxaan ku celinayaa cibaaro arday dhowri ah ay weydiiyeen ay u egtahay inaanaynu inaan la fahmin alcaali wannaasil waxaan nidhi waa nooc ka mid ah anwaacda culuum lxadiiska waana waxyaabaha culimadu yaqaanaan mukamilaadka ama lataaif lisnaadka sanadka waxyaabaha lagu qurxiyo caaligu waxa weeyaan baan nidhi waa in raawiga iyo nebiga calayhi isalaatu wasalaam tiro yare udhaxayso oo dadi oo matalan imaam albukhaari raximah ullah waxa uu leeyahay wax loo yaqaano hulaahiyaat alimaam albukhaari hulaahiyaat alimaam albukhaari hulaahiyaadkaasi isagiiyo nebiga saddex qof baa dhexeeya so cajiib ma ya bukhaari iyo nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa u dhexeeya saddex qof kadalika bacdu ahli lcilmi waxay leeyihiin rubaaciyaad oo waxaa jirta asaniid bacd ahli lcilmi ay axaadiis ku soo wariyeen oo iyaga nebiga afar qof u dhexeeyaan marka caaligu waxa weeyaan qofkii inuu u dhowaado rasuulka sala allahu alayh wasalam oo tiro yar isagiiyo nebiga u udhexayso mar kasta oo qofku uu nebiga ku dhowaadana mar kasta oo ay ay sii fiicnaato wey mar kasta uu asaaniiddiisu durugtana waa mar kasta oo asaaniidda ixtimaalaadka kusoo arooraya ay bataan nacam waxaa kale oo caaliga iyo culuwiga ka mid ah inaad caalim culimadii muslimiinta ka mid ah caalim culimadii muslimiinta ka mida ah, mala bukhaari oo kale ama tirmidi oo kale ama imaam maalig oo kale dee in qof ama laba idin dhexeeyaan oo aada laba qof ku gaadho baynamaa sanadkaasi wuxuu ka wuxuu ka awleysan yahay ama uu ka fiicnaanayaa ama uu ka caalisan yahay sanadkaasi wuxuu ka ka fadilan yahay maalan isaga iyo imaam maalig adiga imaam raawiga iyo imaam maalig ay u dhexeeyaan labada qof waxa uu ka caalisan yahay oo ka qawisan yahay mid de shan qof udhexeeyaan isagii imaam maalik oo imaam maalik shan qof kusoo gaarhay haddii raawi ruwaada ka mid i ah imaam albukhaari uu laba qof kusoo gaarhaayo raawi kalena imaam albukhaari uu toddoba qof kusoo gaarhaayo labadaa nin ninna sanadkiisu waa caali ninna sanadkiisu waa naazil waxaana laga yaabaa inay wakti wada noolaayeen labadaas labadaa intaasi u wada dhexayso midba intaasi u udhexaysa iyo u udhexe inay wakti wada noolaayeen laakiin nina meel yaroo toosuu ka dhacu hela nina waxaa la yihi hebelow dhegtaadii meedo deedna wuxu hi wataa dhegtaydi nacam ha ah. sheekhu marka wuxuu yidhi wahuwa fadiilatun marguubun fiiha waa fadiilo la jecel yahay wayataxasalu bilqurbi min annabiy calayhi salaatu wasalaam waxaanu ku yimaadaa in nebiga loo dhowaado sida aynu culimada aynu sheegnay ee saddexda ama afartu u dhaxayso wayataxasanu bilqurbi min annabiy sala allahu alayh wasalam wa min axadi ala'immati fi lxadiis waxaa kaluu ku xasilaa in nebiga loo dhowaado ama loo dhowaado min axadi ala'immati fi lxadiis culimadii xadiiska nin ka mid a ah inaad u dhowaato sheekh wuxu uhi wa bitaqadumi wafaati raawi waa halkan halkan doonaya in la fahmo wabitaqadumi wafaati raawi buu ku xasilaa wayataxasalu wuxuu ku xasilaa culuwigu bitaqadumi wafaati raawi raawi wakti hore dhintay inaad inaad tiro yar ku gaadho maalan caalim culimadii xadiiska ka mid ah oo dhintay siddeetankii hijriyada calaa sabiili lmithaal ayaad waxaad ku gaadhay tiro yar laba saddex qof baa idiin dhexeeya hada rajul tuwufiya qadiiman waa nooc culuwiga ka mid a ah. waa nooc culuwiga ka mid a ah. nooc culuwiga ka mid a ah weeyaan mathalan culimadu waxay sheegeen nin baa wuxuu wariyey nin ninba isagii shaafici waxaa u dhexeeya saddex raawi markaasu wuxuu ka warinaya shaafici can maalik ninkaasi culimadu codheen wuxuu wuxuu wuxuu xagga sanadka ka caalisan yahay ninka saddexka saddex raawi ay u dhexeeyaan qutaybe oo qutayba can maalik ka warinaya eeg labadaas sanad labaduba maalik bay gelayaan nin imaamu shaafici bu isaga imaamu shaafici baa saddex qof ka xigaan shaaficina maalik buu wax ka warinaya ninna imaamu maalik baa qutayba saddex ka xigaan qutaybana maalik buu wax ka warinaya laakiin qutaybe iyo shaafici inta udhaxaysa kaale eg culimadu labadaa sanad sanadka shaafici baa awleysan ayaa ayaa caalisan lees lianna imaamu shaafici wuu ka horeeyey xagga dhimashada qutayba imisa udhexeeya lix iyo soddon sana udhexeeya yani imaam shaafici markuu dhintay lix iyo soddon sanuu sii noolaa qutayba markaa raawi mutaqadim oo wakti hore dhintay inaad ku dhowaato oo aad tiro yar ku gaadho nooc culuga ka mida wey mafhuummata warkaas waay wa bisamaacina waa maxay ay wa bitaqadumi samaaci wey taqadum isamaa waxa weeyaan iyaduna waa nooc kale sheekh culimada ka mid a ah ayaa ilaahay cumri fiican siiyey cumri fiican buu ilaahay siiyey cumrigii markuu ilaahay u barakeeyey cumrigiisii ayaa nina laba nin baa wax ka maqlay ninna afartan sano ka hor buu wax ka maqlay ninna lixdan sano ka hor buu wax ka maqlay hal nin baanay wax ka wada maqleen labadaa nin keebaa horeeyey hmm? qaar baa odhan doona afartanka ah. labada nin waxaa horeeyey ninkii lixdan sano ka hor wax ka maqlay soo ma ninkii lixdanka sano sheekhaa ka hor wax ka maqlay inaad tiro yar ku gaadhaa waa nooc culiwiga ka mid ah mafhuum haada waay wuxuu yidhi sheekhu wanaazilu naazilkii weeye wahuwa did lcaali naazilku waa did lcaali tusaale kastaynu bixinay tusaalaha kasoo horjeeda waa naazil wey waay marka taasina waa waa intaasi wuxuu ihi wlmusaxafu wa minhu ama wa min culuumi alxadiisi culumtii xadiiska waxaa ka mid ah almusaxafu musaxaf waxaa weeye kii la ilduufay ya musaxaf waa kii la ilduufay si kale haddaan u sheego musaxaf waxaa la yidhaahdaa kelmadda dhawaqeedii ama macnaheedii baa la qaldayaa ayuu raawigu ama qalad u fahmayaa ama qalad ugu dhawaaqayaa musaxaf baa la idhaha oo kii la bedelay waxaad iska odhan kartaa waa la dhalangediyey gediyey ku fahmi doontaa wlmusaxafu iyo kii la dhalangediyey dheh ama la ilduufay dheh waawa wuxuu kugu yihi musaxafku takyiiru lafdin lafdi in la bedelo weeye dhawaqii in la bedelo aw macnan ama macne cibaaradaasi waa aragtaan inay laba qows ku jirto matniga kitaabka sheekha kuma taalo matniga asalka kitaabka kuma taalo matn kitaabka sida ku taalla waa wlmusaxafu wataaratan yaqacu fi lmatni wa yaqacu fi lisnaadi marka waxay u eg tahay in nimankii ka qoray ku dareen musaxafku waa takyiiru lafdin aw macnan waynu u iman doonaa wa taaratan mararka qaarkoodna yaqacu wuxuu dhacaa fi lmatni waana sida badan akaru maa yakunu tasxiifu fi lmatni ayuu galaa wa taaratan fi lisnaadi isnaadkana waa galaa walow haba yaraado ha ka yaraada marka loo eego wa fiihi wa fiihi isaga waxaa ku sugan tasaaniifuba ku sugan kutub baa laga alifay buu leehay musaxaf waxa weeyaan sida aynu sheegnay in uu raawigii xadiiska warinayay uu xadiiskii markuu israa akhri ilduuf ku dhaco ama markuu is markuu maqlo uu wax ismoodsiiyo uu wax ismoodsiiyo calaa sabiili ibnu ibnulhaycar raxima allah waa nin ruwaadda xadiiska ka mid a ah, waa nina culimadu yidhaahdeen waa nin xifdigiisu uu maaragtay aada u liitay marka xadiis buu maqlay u zayd ibnu thaabit wariyey ayuu maqlay xadiiskii markuu maqlay ayuu qalad u akriyey xadiiska oo tale xadiisku muxuu ahaa xadiisku wuxuu ahaa sayd ibnu thaabit ayaa wuxuu wariyey ixtajara rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama rasuulkaa waxa uu qol ka samaystay xasiir masaajidka lafdiga bukhaari waxa weeye itakada nabiyu sal allahu alay slam xujratan fi lmasjid xadiiskaasu ibnu lahiya maqla ixtajara ayuu wuxuu u maqlay maqalkiisii ixtajama ra'dii muxuu ka dhigay miim maxaa soo baxay ixtajama nabiyu sal allahu aleyh wasalam fi lmasjidi nebigu masaajidku isku toobay baa soo baxda waa lagu qabsan waxaana la sheegay inay tasxiif tahay oo maqalkiisu wixii ismoodsiiyey oo wixii la sheegay waxaan ahayn uu qaatay ma aragtaa tasha waay taasi waa miaal culimadu waa tasxiif lbasar baa la idhaha taas xadiiskii buu is yidhi akriyo dabadeedna halkii ixtijaro ahayd ayuu ixtijamo u fahmay tasxiifulbasar baa la yhahda culimadu taas ilduuf waanay dhacdaa mararka qaar wa soo akriyo dabeedna waxaad arkaysa anada waxaan meesha bu ka olin akrinaya ya khaasatan haddaad yaro maqan tahay oo magaranaysa aada maqano joogata nacam waxaa la mid ah mararka qaarkood takyiir lafdigii lagu sameeyo oo raawi ruwaada ka mid ah ayaa waxa uu wariyey wuxuuis yidhi waxaad warisaa xadiiskii caanka ahaa man saama ramadaana wa atbacahu sittan min shawaal ninka ramadaan sooma riwaayada qaarkood waxay sheegaya uma atbacahu sittan min shawaal shawaalla lix kaga dara sittan baed soo maaha wuxuu akriyey man saama ramadaana uma atbacahu shaya min shawaala shayan shayan iyo sittan imsa udhexeeya hmm? wax yar baa udhexeeya marka shay-an min shawaal maalin keliya soon baa ka soo baxday soo waana khilaaf lmuraad wa tagyiir lafd takyiir lmacnaa waa ti aynu sheegnay ixtijara iyo ixtijama maalan waxyaaba culimadu sheegaan waxaa ka mid ah nin ruwaadda ka mid ah ayaa ayaa waxa waxa uu maqlay xadiis xadiis buu maqlay bukhaari kii jira xadiis abi juxayfa sallaa rasuul lahi sal allahu alayh wasalam ilaa canaza nebigu calayh salaatu wasalaam waxa uu sutro ka dhigtay canaza ul canazadu waa maxay waa usha oo koorad badhaho nin baa xadiis ka maqlay nin ruwaadii xadiis ka mid ah ama dadkii des xadiiska dee werigiisiri ka mid a dabadeedna wuxuu u qaatay canasada la sheegayaa inay reer reer canaze tahay niman qabiil canaze la ydhaa inay tahy ma qabiilku isago ka dhashay markaasuu wuxuu yidhi waan anagu niyo qowm naxnu qowm naxnu qowmun lanaa sharaf yaa naga sharafad nebi maxamed baaba xaggeyga uga soo tukaday ya culimadu waxa dh hada tasxiifu macnan waa waa tasxiif macnihii oo la bedelay weyaan marka in badan bay dhacdaa masalada noocaasi inuu qofku wax ismoodsiiyo oo uu ilduuf wax u akriyo wax qalada waa inagii sheegnay ninkii soo maray xadiiskii alxabatu sawda daawun min kulli dawa dawaaun min kulli daa ee u akhriyay alxayatu sawda meel kale loogama imante ya araggiisa looga yimi ya waa kuwa bacdu ahlicilmi sheegay de intuu abayse raadsaday de inuu cunay deedna ka raacday de ya de ishiisa dishay sooma waay wlmusaxafu wahuwa takyiiru lafdin weeye man saama ramadaana uma atbacahu sita min shawaala ayaa wuxuu akriyay shaya min shawaala aw macnan ama macno ahaan inuu bedelo waa tii ixtijara iyo ixtijama wa taaratan yaqacu fi lmatni waana sida badan culimaduna waxay dhahan waa fan tasxiifku waa fan aada u muhim ah oo ruwaaddu inay aada iyo aada isaga digtoon uga digtoonaadaan ah alfaadda tasxiifku galo ama qaladku galana ahlulcilmiga kutubbay ka alifin saa sheekhu uu sheegay nigu ui wa fiihi tasaaniif culima kutub ka aliftay daara qudni baa kamid a caskari baa kamid a khaaabi baa kamid a waxaa ka mid ah khaaabi wuxuu leeyahay islaaxu khaطa muxadisiin kitaab la yidhaahdo ayuu leeyahay caskari wuxuu leyahy kitab la ha ataصxiif wataxriif sharxu maa yaqacu fiih marka waa sidaas wa taaratan fi lisnaadi ayuu dhacaa isnaadkana marmar wuu dhacaayo way dhacdaa in raawi magaciisii la bedelo oo markuu isnaadka gelayo magacaantiibaa iska weydaaranaya raawiga xadiiska warinaya ayaa waxay iska weydaaranaya magacaanti maala halka ayad xadathana alwaliid ibnu muslim ayuu conaya xadathana muslim ibnu waliid maala ama wuxuu akhrinayaa weliid baa lagu idhi markaasu wuxuu akhrinayaa qaab kale ugu dhawaaqay maalan xadaanaa ibnu ibnu nudur ayaa waxaa laga yaabaa inuu akhriyo ibnu budur inuu akhriyo alfaadda isu asmaada isu eegeeg eeg alfaadda iyo magacaanta isu eegeeg inuu isku qaldo ayaa laga yaabaa waay wuxuu yihi sheekhu wlmukhtalfu mukhtalafkii ayaa ka mid a anwaacdii culumilxadiiska oo mukhtalafku waa maxay mukhtalafku waxa weeyaan matalan haddaan mihaal hal mihaalo a qabsataan oo isnaadka a idin siiyo xagga musaxafka cawaam ibnu muraajim cawaam ibnu muraajim waa raawi ruwaadda ka mid a nin baa is yidhi magaciisa akhriyo dadna wuu qalda wuxuu ka dhigay cawaam ibnu musaaxim eeg muraajim iyo musaaxim maxaa u dhexeeya xagga shakliga waa iyo taswiirka waa isku mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin xuruufta cawaam ibnu muraajim ayuu ahaa dabeedna wuu tasxiifiye wuxuu u akhriyey cawaam ibnu musaaxim ibnu muzaahim marka asmaada isoo egeg baa asmaa badanoo isoo egeg baana jirta asaniidda aada u dhacda oy culimadu kala dabdiyaan marka ay asaaniidda soo maraan waxaa dhaheen halkaasi xa baa la akrinaya halkaa kha baa la akrinaya halkaa xarafkaasaa la akrinaya ay dabdinayaan waxay ka ilaalinayaan inuu ku qaldamo ism kale oo la mid ah maalan iminka markay kanoo kala marayaan cawaam ibnu muraajim biljimi lmucjamati ayay odhanayaan mota biljimi lmucjamati muxuu kaa ilaalinayaa waxay odhanayaan biraain wa jiimin mucjama muraajim samaad garan hadhow markay musaaxim soo maraanna waxay odhanayaan bizaayi walxaayi bizaai walxaa'i waxay kuu sheegayaan inaanad ku qaldin magacii kale ayay kuu sheegayaan waay wlmukhtalafu wa wa min anwaaci lculuumi xadiis waxaa ka mid ah almukhtalafu wawa an yaatiya mukhtalafkii waxa weeyaan almukhtalafu waa kii iskhilaafay almukhtalaf mukhtalif almukhtalifu kii iskhilaafay wawa an yaatiya inay yimaadaan wlmukhtalifu baa ka mid a anwaaci culuumi xadiiska kii iskhilaafay wahuwa an yaatiya inuu yimaado weeyaan xadiiaani laba xadiis oo mutacaaridaani iska hor yimi fil macnaa xagga macnaha iskaga hor imanaya daahiran sida dushooda ka muuqata fa yuwafaqu waa la yswaafajini baynahumaa labadooda aw yurajaxu ama waa la kala rajixi axaduhumaa midkood baa laga rajixi cala alaakhari kale laga rajixi waxaa jira waa fan cajiiba fankani funuunta culumulxadiiska funuunta ugu muhiimsan bayna ka mid tahay mukhtalifu lxadiis mukhtalifu lxadiis xadiiska kiisa iskhilaafay horta mid qabso shareecada rasuulka sala allahu alay wasalam iskama hor timaado shareecada rasuulka sal allau alay wasalam iskama hor timaado saa ogeed ilahi qur-aanka wuxuu ku uhi walow kaana min cindi gayr illaahi qur-aanka iyo shareecadu iskama hor yimaadaan ayib mukhtalif adi mukhtalifu lxadiid maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa waa laba xadiis oo labaduba saxiix ah oo macnahooda markaa daahirka eegto ay iska hor imanayaan waa laba xadiis oo labaduba saxiix ah oo macnahooda markaa daahirka eegto ay iska hor maxaan uga jeedaa labaduba saxiixa waxaa meesha ka saaraysaa labada xadiis ay iska hor hadduu midna mawduuc yahay midna uu yahay ama munkar uu yahay midna uu shaad yahay midna saxiix yahay iska horimaad baa meesha yaalla miyaa la muqaaranaynaya me lama muqaaranaynaya si awgeed maxaynu shardinay laba xadiiso saxiixa oo macnahooda daahir ahaan daahir ahaan ee eh, iska hor imanaya markaa daahirka saa u egto mihaal keeno rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sida saxiixa ku taala waxa uu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam in raggu xidhaan dhar zacfaraan la mariyey zacfaraan dhar midab la mariyey oo zacfaraanku waxa weeyaan waa midab huruudahoo sacasaan ahoo dee dharka la marin jiray rasuulku sal allahu alay wasalam waa nahye waa nahyi baa ku soo aroray in zacfaraankaas dharka muzacfarka ay raggu xidhaan waay cabdiraxmaan eh, ibnu cawf saxaabiga la idhaayo aroosa ayuu nebigu arkay calayh isalaatu wasalaam oo dhar zacfaraan la xidhan dabeedna rasuulku sal allahu alayh wasalam intuu ula kaftama wuxuu ka weli m maaroos baa ti markaasuu yihi ha markaasuu rasuul sal alla alay waslam duceeyey ayib labada xadiis daahirkood iskama hor ya a xadiis sheegaya inaan raggu xidhanin thawb mucasfara iyo xadiis sheegaya in cabdiraxmaan bn caf nebigu ku arkay isagoo xidhan oo weliba u qiray oo maaragta aan u inkirin aanu ku inkirin oo ku diidin nacam sia laysu waafajinayaa culimadu waxa waa lays waafajinayaayo ashube badan bay culimadu ka bixiyeene jawaaba laga bixiyey waxaa waxaa ka mid a ah in la yidhi qofka arooskaa way u bannaantay qofka arooska ah ee ragga ah way u bannaantay marka labadi xadis ma iska hor yimaadeen saayar lama jamcin nacam aayar baa la jamciye waay axaadiista maalan haddaynu mihaalka la sheegna waxaa ka mid ah maymuna radia allahu tacaala canha rasuulku sala allahu alayh wasalam waxaa soo aroray axaadiis kala duwan oo sheegaysa inuu maymuuno nebigu guursaday isagoo muxrima qofka muxrimka inuu wax guursaday may banaanta muxrimkii xaju xidhan yahay yah inuu inuu inuu wax guursada ma banaana soo ma hmm. ayib inuu nebigu maymuune isagoo muxrimo guursadaa soo arartay waxaa kaloo soo araraya axaadiis sheegaya inuu nebigu guursaday isagoo xalaala way iska hor imanaya yani way iskhilaafsan yihin lasu waafajinaya waa la iswaafajiya waa lakala rajaxay waxaana la rajaxay axaadiista sheegaysa ama tusinaysa in nebigu sal allahu alayh wasalam uu maymuune guursaday isagoo xalaala liquwite ma garata wahaa kada cilmigaa waxaa la dhahdaa mukhtalaf اxadiis mukhtalifu اlxadiis waa cilmi culimada qaarkood gaar ugu takhasuseen culimada ku takhasustay axaadiista nebiga ee daahirkeeda la moodayo inay iska hor imanayso jamcinteeda waxaa ka mid ah imaam shaafici waxaa ka mid ah taxaawi ya waxaa ka mid ah aimo kale marka waa fan aad iyo aad u muhima waxaanay ku tusinaysaa ihtimaamka ahlulcilmigu ay siiyeen xadiiska rasuulka sal allah alay wasalam ilaa iyo ay xataa ishkaal saareen xadiis kasta oo waxa weeye qofka uu is odhan karo way iska hor imanayaan taxaawi wuxuu leeyahy laba kitaab mid waxaa la dhahaa sharxu mushkil اlaathaar sharxu mushkil اlaathaar macnaheed waa maxay ciwaankaad ka fahmaysaa sharaxa la sharaxayo aahaar axaadiista nebiga alayh isalaatu wasalaam teeda mushkilka ah intii mushkilka ahayd ba intu soo ururiyey ayuu isu kaa waafajinaya ya waa shay cadiima oo jamiila ah. culimada aadka ugu takhasustay ee aadka loogu ammaanay caalimkii la odhan jiray ibnu khuseyma imaam alaima ayaa ka mid ah iyo ardaygiisa ibnu xibbaan ardaygiisii ibnu xibbaan culimada lagu ammaanay baabkaasi waxaa ka mida sian sheegnay imaam shaafici raximah allahu raxmatan waasica tawiil mukhtalif waxa uu leeyahy kitab la dhaha ikhtilaaf alxadiis kadalika hmm, marka fan ay culimadu ictinaab badan ay siiyeen weeye fan ay culimadu ictinaab badan siiyeen weye muxuu ku yidhi sheekhu markaa labada xadiis ee daahirkooda aad moodayso macnoodu inu iska hor imanayo waa la iswaafajinaya weji saxiixa oo isku waafaqayaan ayaa lasku waafajinaya ayaa laysku waafajinaya hadday iswaafaqi waayaan waa la kala rajaxaya hadday iswaafaqi waayaan waa la kala rajaxaya nacam wlmusalsal buu ku uri sheekhu musalsalkiibaa ka mid ah wa huwa musalsalku maa tataabaca rijaalu isnaadihi waa wixii ay isku raacaraacaan rijaashii sanadkiisu ay isku raacraacaan calaa sifatin sifo aw xaalatin ama xaalo ay isku waafaa isku raacraacaan <coughs> waa wixii rijaasha sanadkiisu <clears throat> ay sifo ama xaalo isku raaracaan waqala fiihi saxiix musalsal saxiix musalsalka waxaa yar intuu saxiix noqdo musalsal waa sidaa sheekhu uu sheegayo waa xadiiska ruwaaddiisu ay sifo mucayana isku isku wada raacaan maala xadiis baad aragtay ruwaadda warinayaa dhammaantood waxay leeyihiin samictu dhammaantood waxay leeyihiin samictu oo samaac bay isku wada raaceen maalan silsiladda sanadka o dhan samaac bay isku raacraacday kaa waxa la odhanaya waa musalsalun bisamac ama musal haddii kadalika waxaa la mid ah hadday taxdiid taxdiiskooda raacaan xadaana fulan qaal xadaana fulan qaal xadaana fulan musalsal bitaxdiid baa la dhaha waay waxa ay culimmada qaarkood mihaaliyaan axaadiista qaarkood ay ku soo aroortay inuu ay isku raacraaceen in sheekh kasta ardaygiisii uu ku yidhi markuu xadiiskaa sheegayay ina uxibuka fillaah ya rasuulku sal alla alay slam macaad buu ku yihi inii uxibuka fillah falaa tadacana dubura kuli salaatin an taquula esh allaahuma ayib ruwaadii kalena nin walba ardaygiisii markuu xadiiskii u sheegayay bay culamadu yidhaahdeen sidaasoo kale isaguna ku yidhi dabeedna xadiiskaasi muxuu ku tasalsulay inii uxibuka fillah n waxay culimmada qaarkood sheegeen ama amhilada ay sheegeen ka mid ah sheekh la doonay inuu ardaydiisii axaadiistii wuduuga u wariyo maalan tusaale ahaan axaadiistii ku soo aroortay inuu u wariyo dabadeedna wuxuu ku wariyo hebel ha istaago iigu shub weysada aan ku tuso sidii weysadii nabigu alayh isalaatu wasalaam ay ahayd dabadeedna nin walba ardaygiisi markuu xadiiskii u sheegay sidii oo kale sameeyey ficilkaasuu ku tasalsulay ficilkaas ayuu ku tasalsulay ayib musalsalaadka intooda badani siduu sheekhu sheegay <clears throat> intooda badani waxay culimmadu sheegeen xadiis ay yidhahdeen musalsal bilahdi bilixya xadiis ruwaadda nin walba markuu ardaygiisi u sheegayey uu garhkiisa hayay oo musalsal biakhdi lixya la yidhaha ya marka waa sifo mucayana oo sanadka xadiiska lagu warinayo laga helayo laakiin xadiista had iyo jeer sifaadka mucayanka laga helo ee musalsalaadka ahi badankoodu waa daciif badankoodu waa daciif <clears throat> waxaa lamida ah culimadu idhahdeen inagan nidhi musalsal bitaxdiid maala xadaanaa ama samictu inuu ku tasalsulo waxaa la mida ah inuu xadiisku noqdo musalsal bilfuqahaa oo ragga sanadka ku jira oo dhan waa fuqaho fuqaha kala qaadatay xadiiskaas ama rag sanadka ku jira dhammaantood waa niman madaniyiina ah, reer madiine ah muxadisiina ah, ama waa dimishiqiyiin ama waa makaawiyiin waa musalsal bilmakaawiyiin baa lagu odhanaya waa musalsal biyeesh bilmakaawiyiin ama bilmakiyiin cafan musalsal bilmakiyiin bilmadaniyiin bidamishiqiyiin waay waa ka ibnu kair waa kuwa culimadu markaa sheegay saa sheekhu uu sheegay culimadu waxay sheegeen inaanu musalsalaadkaasi badankoodu aanay ansixin wuxuu kugu yihi sheekhu waqalla fiihi asaxiix inuu ansaxaaba yarba musalsalaad yar bay culimadu yidhaahdaan walictibaaru buu yihi sheekhu wahuwa an yarwiya xamaad bnu salamata maalan xadiisan laa yutaabacu calayhi can ayub can ibni siriin can abi hureyra allah subxaana wa tacala aclam bilahi tacaala towfiiq